وصلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxali waxaan ku jirnaa kitaabu ljanaa-is gaar ahaan salaadii meyidka lagu tukanayey waxaanan soo gaarnay halka uu yihi wayaxrumu wahuwa man maata fii macrakati اlkufaari bisababi qitaalihim wayxarumu waxaa xaraam ah qaslu shahiidi qofka shahiidkaa in la dhaqo xaraam weeye waasalaatu calayhi in lagu tukadana xaraam weeye wahuwa shahiid waxaa looga jeedaa man maata qofkii dhinta fii macrakati اlkufaari goobta gaalada la isku haya ku dhinta bisababi qitaalihim dagaalkoodaana uu sabab u yahay dhimashadiisa ee aan wax kaloo ku dhacay jirin halkan mualifku raxima allahu tacaala wuxuu ka hadlay guud ahaan laba mas'alo masalada koowaad dhaqitaanka iyo salaada shahiidka oo lafteedu laba masalo isa saaran ah waxay ku salaysan tahay weeye masalada labaadoo tacriifu shahiid shahiidka laga hadlayaay muxuu yahay in laga hadloo la tacriifiya waxaa sababay ereyga shahiidka ama shuhadadu waxaa lagu iطlaaqaa ama sharciga nusuusta loo isticmaalaa laba qaybood qaybi waa qayb la yihaahdo shahiidu dunya wاlaakhira qofka shahiidnimada adduunka loola dhaqmayo aakhirana ajru shuhadaa iska leh qaybta labaadina waa qayb la yihaahdo shahiid shahiid shahiid اlaakhira aakharuu darajada iyo fadliga shuhadada helaa laakiin adduunka axkaamu shuhadaa oo dhaqitaanka iyo salaadii loolama dhaqmo walidaalika shuhadada markay ka hadlayaan tiradooda midna hal noocna waa shahiidka hadda laga hadlayo inta shahiid اlaakhira la yidhaahdana waa fara badan yihiin intuunan xasuustay axaadiisteedu asaxday ilaa sagaalka nooc oo kale way gaarayaan oo siyaabo kala duwan u dhintay sida qof daacuun ku dhintay qof haweenoo umushi isku dhimatay qof u dhintay cudurada caloosha ku dhacee shubanka keena daacuunka aan ahayn qofka u dhinta dab u gubo qofka guri kusoo dumo qofka duufaanada iyo biyaha u dhinta iyo keyrkooda ilaa riwaayadka qaarkood laisku haya sixadooda ay ku dareen qofka cudurada t b oo kaleeta iyo u dhinta oo qaarna ay ku fasireen waa wax gaara ay ka dhigeen qaarna cudur cudurka iyo mararka daatuljambiga la yihaahdo ay geliyeen marka mawduuca mawduucaan ka laleh munaasabaddu waxaa weeye shahaadadii baa labada nooca waxay u baahatay marka in la ogaado shahiidka mudanaya axkaamtan marka shuhadada lasoo galo laftooda waxaad arkaysaa qaarna dagaal bay ku dhinteen qaarna dagaal kuma dhimanine eh, ama xanuun bay u dhinteen ama xaalad kaarifiya dhacda musiibo ah sida dabka iyo dumitaanka iyo biyaha duufaanadii ay u dhinteen kuwii dagaalka u dhintay muslimiinta dhexdooda ahaa baa laba qaybood labada qaybood ee dagaalka ay ugu dhinteen oo labaduba qaar kamidihii nusuustu ay shahiid ku magacowday laakiin fuqahadu qayb bay isku hayaan nin ku dhintay sida u tacriifiyey fii macra wahuwa man maata fii macrakati lkufaari meel gaal iyo muslim isku hayo ninka macrakadii ku dhintay bisababi qitaalihim dagaalkaa dartiina u dhintay dagaalkaa dartii u dhintay waxaa looga jeedo qasab ma aha gacanta gaalada inuu ku dhinto haddii isaga uu wax ka qarxo oo dilo kii gaaladu dileen buu la mid yahay hadday daxbadii la isdhaafsanayey ta muslimiintu ku dhacdo isagana axkaamu shuhadadu qaadan oo abu muusa alashcari walaalkii markii seeftii gaabnay intuu wax ku dhufay ay kusoo noqotee lowga iskaga dhuftay ee u dhintee la yihi isagaa isdiray dadku isla dhex mareen nabigu waa ku yidhi kadabu beentood wey axkaamu shuhadaa la siinayaa bisababi qitaalihim dagaalkaas sababtii wuxuu uleeyahay gacantooda inuu ku dhinta qasab maaha marka hal masaa'il waxay isku qabteen fuqahadu haddii qofkii dhaawac ka soo gaaro oo goobtii macrakadii dagaalkii aanu ku dhiman oo dib ka dhinta axkaamu shuhadadii macrakada ku dhintay buu yeelan mise yeelan maayo masaa'ilka misaac iyo murankay ka mid tahay qaybo kaloo duubduubkoodaba muran ka taagan yahay baa jira waxaa nabigeena ka sugan alayhi salaatu wasalaam inuu yidhi man qutila duuna maalihi fa huwa shahiidu waman qutila duuna damihi fahuwa shahiidun waman qutila duuna ahlihi fahuwa shahiidun haddiiba qofka ku soo weeraray muslim iyo ama tuugo iyo burcad ay noqdaan oo adoo lagu diri rabay iska celinayana dhibaato ama adoo reerka iyo ilmo haweenka iyo in la kufsado la raba difaacayo aada dhibaato ama xoolahaagoo in la dhaca aada difaacaysa aada dhimato oo tuug iyo wax ma ay ku dilaan laakiin ay muslimiin yihiin lafdiga daahirka xadiidku fa huwa shahiidun wey laakiin ma shahiid keliya mise laa yuqsalu walaa yusallaa calayhi buu gelayaa masaail nisaac wey waxaa kaloo ka mid a ah masaa'ilka nisaaca ee muranku ku jira xukmu shahiidi fi dunya axkaamtan inuu qaadanayo haddii dawladdii islaamiga ahay dad bugaada ay jiraan oo bugaadii ciidankii loo diray lala dagaalamay qofkii meeshaa ku dhintaaye xukmu shahiidi fi dunyaa miyuu yeelanayaa mise aakhiro waxa uu yeeshaba adduunyada waa la dhaqiyo waa lagu tukanayaa taana masaa'il nisaac iyo muranka weeye hadda mawduuca madaba ma ka hadlayo caawa laakiin taasoo dhan kitaabku maadaama mukhtasar kooban uu yahay inta aan muran ku jirin buu kusoo ururiyey masaailka faahfaahintooda kalena waa meeshooda markaynu ugu tagno insha allahu taala umahaadka shaaficiyada saa darteed wuxuu ku yihi wahuwa man maata fi macrakati lkufaari dagaal muslim iyo muslim ka dhexeeya aha ama xaq ha noqdo ama bail ha noqdo in muslimiinta dagaalka dhex maraayay asal ahaan ma banaana laakiin labada araf waayo labada araf midun baa qaldan kan qaldanna inuu dagaalamo uma banaano labadoodu uma wada banaana laakin waxaa dhici karta ninkan ama dafcu saailka ah inay u banaan tahay ama qoladan bugaada soo qabqabanaysa ay u banaan tahay laakiin kuwa kale dagaal uma banaana labada tarafa muslim dagaalamaya inuu labadaba u banaanaada ma dhici karto laakiin maanta waxaan ku jirnaa waxaa la yihahdaa xarbu shuyuuk xarbu shuyuuk waan ku jirnaayo mar alaale markii meel dagaal ka dhaca mid baa hadlaya alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin bu ku bilaabay asalaatu wasalaamu calaa ashraf اlmursaliin sheekh hebel oo la waraystay aad maqlin marka marka waag hore loo beehayde hadda magacii sheekh la dhihi jira in laga guuri doonaan umalayn laga kala carari doono xagga haddaad aragto sheekh hebel baa hadle agga haddaad aragto sheekh hebel baa hadle agga haddaa shra sil culimo kastaan nahay bay dadweynahay ku dhow yihiin marka qof walba markaa laga yaaba xaalad kasta iyo marxalad kasta iyo zaman iyo meel kastoo la joogaba ama waa is og yahay inuu qaldan yahay oo qaar baa waxay ku leh anaga dagaalkan wadno kollay inaana janno ku gelayni waa ognahay oo kii janno lagu tegayay laakiin ceel baa nahay oo rag baan iska celinaynaa qaar baa kugu dhihi inuu ninka dee soomaalidu say yihaahdeen rag ciil cadaab buu ka doortay bay dhaheen soomaalidu rag ciil cadaab buu ka doortay cadaabka alla fududo weli maynan aragta inuu qaldan yahay oo khalad ku dhimanayo inuu garanayana waa laga yaabaa inuu isla saxan yahayna waa laga yaabaa marka muranku wuxuu ka taagan yahay cinda ahli اcilmi muslimiinta dhexooda dagaalka ka dhaca de kii isagu bail ku socday laba garay kii xaqa ku dagaalamayay oo laga yaabo mid waliba isagu xaqan uu ku dalaamay dagaalamay isu hayso xukmu shahiidi oo laa yusal walaa yusalla calayhi maqaadan masaailkaa masaail nisaac iyo muran badan qofkii aalibulcilmiga aqrigi kala jus-iyada dagaaladaasoo faahfaahsan iyo aakirka in lagu soo gabagabeeye shahiid miyaa mise ma aha waxaad ka heli kartaa aljihaad wlqitaal fi siyaasati sharciya doctor maxamed khayr haykel saddexda mujalade waaweyna waa masaa'ilka aada uga hadlo juziye kastaba aqwaasha fuqahada soo guuriya kadib midka adigu aada dooratay araajix kula noqdaba laakiin ninkii muslime gaal iyo muslim dagaalkood ku dhinta ninkaasi shahiid weeye dagaalkaana sabab u noqdo qofkaa weeye qofka laleeyahay la dhaqi maayo laguna tukan maayo amaa dhaqitaanku nacam yaxrumu waayo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray shuhadaa uxudin in lagu aaso ar dhiiggooda lagu aaso saasuu nabigu amray sala allahu alay wasalam xikmadda ku jirtana waxaa weeye tii nabigu sheegay oo wuxuu yihi qofkan aakhiro waxaa lasoo saarayaa wajurxuhu yafcabu daman allawnu lawnu dami wariixu riixu misk markhaati buu noqonayaa qiyaamadu wuxuu lasoo saarayaa isagoo dhiiggii burqanayo midabku waa ka dhiig laakiin carabtu waa miskii udgoon wey sidii ninkii xajka ku dhintay wey fa inahu yubcatu yowma alqiyaamati yulabi loo yihi baa kana dhiiggiisaas iyo dhaawaca ku yiilay baa markhaati qiyaamo u noqonaya oo astaan iyo calaamad fadli iyo daraja u ah saa darteed in laga dhaqa looma baahna ama jumlada labaad ee uu yihi wsalaatu calayhi kutukashada waa xaraam waa qowl daciifa ah weye haddii uu dhihi lahaa laa tajibu salaatu walaa tajibu salaatu calayhi hadduu yidhaahdo saasaa sax noqon lahayd in lagu tukada waajib ma aha qofka shahiidkaa haddana xaraam maaha waa lagu tukan karaa nabigeena sala allahu alay alih wasalam waxaynu soo tilmaanay inay ka sugan tahay shuhadaa uxudin qaybo kamida inuu ku tukaday in xamse intuu ku tukaday xadiidka ibn cabaas iyo cabdullahi ibn zubayr iyo ay warinayeen soo marnay inuu ku tukaday xamza qaybo loo keenay haddana uu kula tukaday axaadiis fara badan baa ku soo aroortay marka nabigu shuhadaa uxudin sideed sano kadibna intuu tegay qubuurtooduu ku tukaday laakiin haalibka ma ahaan jirin kuwii bederna kuma tukan kuwaa uxud kuwa aan ahayn oo intaan arkay uu ku tukaday laleeyahay asaxdeena ama ma xasuusto maadaama nabigu uu inta badan ka tegi jiray sida afdalkaa waa inaan lagu tukanin haddii lagu tukado se xaraam ma ahanoo kuwii uxud buu markii la laayena qaybo kaga tukaday waadanbo sideed sano aana qubuurtooda intuu tegay dusha kaga tukaday nabigeenu sala allahu alayh alih wasalam fatunzacu canhu waxaa laga siibi hiyaabu lxarbi qarab dharka dagaalkaa laga siibi dharka uu qabo waa labo waxna waa dharkiisii caadiga ee cawra astirkiiyo uu xidhan jiray waxna waa dhar iyo qalab dagaalka wax ka taraya oo wax la rasaasta celinaya ah ama loo xiranaya rasaastii iyo wixii in lagu xirto loo qaatoo suuman iyo waxyaaba waaweyna waxyaabaha dagaalka loo xiranayo waa laga waa laga saarayaa sababtoo waa maal manfaco leh ee qofka isaga ka dambeeya ee ku dagaalgelaya anfacaya laakiin dharka intiisa kale suman afdalu sida wanaagsan an yudfana in la aaso weeye bibaqiyati hiyaabihi dharka inta soo hartay almulaطaxati bidami ee dhiiggu uu ku daatay ee marmaray ama ku dhooban yahay walilwaliyi weligu wuxuu leeyahay nascuhaa inuu ka siibo wa takfiinuhu kafan kalena uu ku kanfo wuxuu leeyahay sababta looga siibayaay wax nahyi sariixa oo ku soo arooray oo aada u asaxay oo weyni ma jiro oo ah yaan laga siibin nabigu alayh salaatu wasalaam dadkan iigoodii ha lagu aasuun buu yihi uxud dad kaloo dhintay oo sheekh jihaadka ku dhintayna nabigu alayh salaam maradoodii buu ku aasay ficil weeye waxa la hayo ficilkana waxaynu soo marnay cinda aljamhuuri wujuub ma faa'iideeye inay mashruuc tahay buu faa'iideeyaa walow khilaafkii saddexda qawle uu juweyni waraqaadkan mukhtasarka xataa ku tilmaamay saaxib amri alcashara fadil alcamritina nadmiga waraqaadka uu ku tilmaami jiray markuu afcaasha soo tilmaamay afcalu taha صaxibu shariica jamiicuhaa mardiyat badiica wakuluhaa ima tusama qurba faطaacat اlأulaa faficlu qurba min alkhusuusiyaati xayثu qaama daliiluha kawaslihi الصiyaama waxayثu lam yaqum daliiluha wajab waqiila mawquuf waqiila mustaxab saddexdaa qowl baa asal ahaan ku jirta uu soo guuriyey fi lmadhabi hadduu cibaadaad yahay istixbaab weeye ee wujuub ma gaaro wa qawl jamhuuri wasiqtu dhiciska in bakaa haduu ooyo aw ikhtalaja uu dhaqdhaqaaqo fa xukmuhu xukunkiisa xukmu lkabiiri weeye wailaa hadduusan dhawaaqin dhaqdhaqaaqinna fain balaga haddii uu gaaro arbacata ashhurin afar bilood gusila waa la dhaqayaa walam yusalla calayhi lagu tukan maayo wailaa wajaba dafnuhu faqad hadduusan afar bilood gaarin qabays iyo salaad midna ma dhaqiyo salitaan salaad midna ma lehe in la aaso un baa waajiba halkana mualifku raxima allahu tacaala axkaamu siqi wasabiyi buu kaga hadlay wuxuuna ka dhigay miisaanka haddii uu nolol ku dhasho noloshii waxaa lagu garan karaa ilmaha dhashay ama dhaqdhaqaaq ama dhawaaq iyo ohin labadaasaa sida qaalibkaa lagu garan karaa haddaba haddii uu nolol kusoo dhasho noloshaana astaanteedii iyo calaamadaheedii ay muuqdaan oo lagu garto wuxuu leeyahay xukmuhu xukmu lkabiiri weeye waana khata siradaa daciif weeye sida saxiixa ah in lagu tukadaay waajib ma aha ilaa uu qaan gaaro ilmaha yarkay dhinteen qaangaarin waa lagu tukan karaa laakiin waajib ma aha waxaana tusaya xadiidkii caaisha imaamu axmed iyo abu daawuud iyo keyrkood ay wariyeen in nabiga sala allahu calayhi wasalam markuu dhintay wiilkiisii ibraahim oo sideed iyo toban bilood jiray sanad iyo bar jiray kuma tukan nabig ala slam waa la waa la dhaqay waa la aasay lagumana tukan oo nabigu wiilkiisii ibraahim kuma tukan isagoo ku tukan buuna aasay xadiidkaasina waa xadiid asaxayo culimmada intooda badan an arka an gala intaa xasuusta isku aynan wax muranahi ka jirin haddaba xadiidka nabigu maadaama alayhi salaatu wasalaam wiilkiisii oo sanad iyo bar jiray uusan ku tukanin sabigu xukumkaasuu cumuuman qaadanaya in lagu tukan kara marka intee laga keenay hadduuba nabigu wiilkiisu ibraahim aanu ku tukanin isagana waxaa laga keenay xadiidkii mukirata bni shucba ee sunanka qaarkood warinayeen sida abu daawud iyo nasaa iyo keyrkood waxaa kamid ahaa xadiidku u dheeraaye والطفل riwaayadka qaarkood والsiqط yuصalىa عalayhi wayudcىa liwaalidayhi biالmغfira ilmaha yare dhicidka ama isabiga waa lagu tukan waalidkiina maqfiri iyo naxariis iyo dembi dhaaf baa ilaahay loo weydiin saasaa nabiga alayh الsala xadiiskaasna kaga sugan oo xaakim iyo rag kalaba ay leeyihiin calaa sharطi الbukhaari buu xadiidkaa ku asaxay mar daba maadaama nabigu yihi ilmaha yar waa lagu tukan isaguna uunan ku tukan wiilkiisii inayna waajib ahayn baa halkaa laga gartay oo waa lagu tukantu min baabi istixbaabi ay tahay saa darteed ilmo aan qaan gaarin haddii la aasay isagoo lagu tukan dembi ma aha ee wax banaan wey xukmu lkabiirna ma qaadan karo xadiidkaa nabiga calayh salaatu wasalaam baa diidaya afar bilood hadduu gaaro wuxuu u leeyahay suura aadami buu yeeshaa saddex bilood wixii ka dambeeya xadiidka cabdillahi bn mascuud ee صixaaxa saxeenkaana kutusayo ina axadakum yujmacu khalquhu fii baطni umihi arbaciina yawma nudfatan uma yakunu calaqatan mila dalika afartan labaad waa sideetan uma yakunu mudqatan mila dalik cadhili buu noqonayaa afartan kale boqol iyo labaatan habeen soo afar bilood maha uma yursalu ilayhi malaku way wayumaru biarbaci kalimaati markuu afartanka dambe galay ilmuhu waxaa badan suuradiina inay calaamadaheedii soo baxaan dhadig iyo labood midka uu noqonayana astaantu kala muuqato ayaa badan oo sida qaalibkaa sidaa weeye mar hadday suuradii ka muuqatana wuxuu noqday bay leeyihiin shakli aadami ah waxaana la tawaqucay oo la filaa in naf lagu afuufay baa dhici karta oo markaa kadib isagoon sooba bixin ay naftu ka baxday oo tafsiirkii iyo tacriifkii meyidku waa naf qof laga saaray oo laga qaaday inta la geliyey in laga qaaday baa dhici karta oo meyd uu yahay ixtimaalkaa dartii hala dhaqo hana la nadiifiyo laguna tukan maayo buu yihi maadaama aan wax xaqiiqa a ah lahaynin in naf la geliyey asalkuna inaan naf la gelini ahayd baqaau ma kaana calaa ma kaana asalkii hawey waayo de waxay leeyihiin cilada salaada loogu tukanayaay waa nafta bixitaankeeda iyo meyit inuu yahay mana xaqiiqoobin wailaa wajaba dafnuhu faqad hadduu afar bilood ka yar yahay oo cad hilib yar soo dhaco waa un la aasayaa laguna tukan maayo lana dhaqi maayo laakiin meel asfuran un baa lagu fidayaa walyubaadir ha degdego bidafni aaska bacda salaati salaada kadib marka maydka lagu tukada markaaba qabrigiisii hala geeyo hala dedejiyo walaa yantadir yuusan sugin ila alweliya weligii in qaruba hadduu dhow yahay maydka weligiisi haddii uu dhow yaho wakti gaaban kusoo gaari kara maahane wax dambe yaan lala sii sugin walam yuksha aan lagana baqin tagayuru lmayiti maydka inuu isbedelo laba arimood haddii la helo waa la yar sugi karaa haddii qofka la sugayo weligii oo wakti gaaban ku imanaya uu yahay maydkuna shardiga labaad inuu isbedelo aan laga baqayn labadaa haddii la helo waa la yar sugi karaa laakiin wixii intaa ka badan in la suga maaha aan ahayn cumuumkii xadiidka abi hurayre bukhaari iyo muslim wariyeen unbay soo geliyo nabigu yihi asricuu biljanaazati fain takuu saalixatan fakhayra tuqadimuunaha ilayk wain kaanat gayra dalika fasharun tadacuunahu can riqaabikum janaazada ha la dadajiyo oo yaan la daahin buu si guud nabigu u amray calayhi salaatu wasalaam saa darteed in la daahiyo iyo in faranjeer lagu hayo bilaa sabab iyo in la yihaahdo qof diyaarad soo goosanayaa la sugayaa sunnada daahirkeedii bay khilaafsan tahay walafwalu sida fadliga badan an an yaxmila janaazata waa inuu xambaaro taaratan mar arbacatun afar oo min qawaa'imihaa afarta geesaya wa taaratan marna hamsatan shan inay ku amb hamsatun shan inay xambaaraan waalkhaamisu yakuunu qofka shanaad wuxuu gelayaa bayna alcamudeyni labada tiir almuqadamayni ee hore labada geesa hore dhexdooduu kala qabanayaa tani wax xadiisoo gaara ma laha laakiin mas'aladan waa laba qaybood weeye midi waa meydka kayfiyada loo qaadayo maydka waxaa loo qaadayaa un sidii aan si laga aamin noqonayo inuu leecmo ama dhaco saas darteed afarta geesiya hadday u baahato meelo kale in la qabto waa in la wada qabto oo maydkiisi uu isuna dheelitiraan karo dhinacna aanu u qaluulanaynin dhacitaanna laga aamin yahay in loo qaado way wax nas weya daliil aho qaab gaar aha loo qaada ku asaxay oo kusoo aroorayna ma laha tiirasheeda afarta ah axaadiista kusoo aroortay fadli inay leedahay tiirasha janaazada marba dhinac intaad ka wareegta mid inaad qabato oo xoogay markaad wada aada sii dayso xaq intaad ka wareegta mid kala aada qabato ilaa wareegga afarta geesee la qabanayo aada gaartana axaadiista ibnu maaja iyo keyrka ay wariyeen ee kusoo aroortay waxba kama asixin laakiin waxaa u dhow waxaa asaxay aar ibn abi shaybi iyo kayrkii ay warinayaan oo ibn cumar radi allahu canhu ardaahu sidaasi ku dhow uu sameeyey oo gees inta uu qabtay waxoogay markuu waday uu sii daayey oo qof ku wareejiyey waxoogay uu ka yar haray uu soo gaaro marba tiir qabanayay ilaa afarta tiirba uu qabtay laakiin taas hadda waxay leeyihiin ujeeday ahayd waayo haddaanay ujeeddo jirin dee habamil afartaba inuu ku wareega ma keenteen afarkaasaa ugu dhow wax masaladaasee la sheegay laakin xadiida marfuucada ma asixin qaarkood baase waxay leeyihiin haddii xadiid daciifaa la helay afar saxaabiyo saxiixana la helay marka la isku soo ururiyo wax la yar dugsan karo ama de waxaawey la yar dugaali karo meesha waa ku jiraa bay yihahdeen wayundabu waxaa sunaa alisraacu in la degdego lala laxaadsado fawqa alcaadati inta caadada socodka la socon jiray wax ka yar badan duuna alkhababi iyadoon lala ordeynin ama orod fududoo ama ruclaha la yidhaahdo aan lala rucleeye laga jagjagsiinaynin in lam yadura almayita maydka hadduunan degdegaa dhibaynin wain kiifa infijaaruhu hadduuba maydku bararayoo inuu qarxo dilaaca laga baqayana ziida waa laga kordhinayaa calal israaci degdegi in si uuse intuusan dilaacin dumbe loo gaadhsiiyo nabigana ala xadidka abi bakra xadiidka abi hurayran soo sheegna asricu biljanaazati la degdega waa kii yihi saas darteed socodkii caadigeen socon jirnay wax ka yar dheer baa la rabaa laakiin orod meydkii kurkur kurkur intuu kaga kaga siiyana lama doonayo oo alkhababka la yidhaahdo xadiid abi bakr radi allahu canhu laga wariyey oo imaamu axmed iyo abu daawud iyo nasaa-i iyo keyrkood wariyeen aimo badan oo xaakim iyo nawowi iyo ay kamid yihiinna ay tasxiixiyeen baa wuxuu lahaa wuxuu soo maray janaaze la wado janaazadaa la wado niman odayaaloo madax iyo maamul ahaa baa hor socda oo janaazadu daba socotaa markii waxoogay ba soo gaaraba waxay leean tartiib tartiib tartiib tartiib bay leeyihin isaga oo faraskiisii watuu gadaal kasoo gaaray uu kusoo caydiyey faraskii marka odayaashii markay faraskii ka kala diiqeen u yihi ka leexda laqad ra'aytunaa calaa cahdi rasuuli lah sal l slam lanak wainanaa lanakaadu an an narmula biha ramlan socodkaan la laxaadsanayni waxaan arag garan buu yihi oos arkay xilligii nabi ala slam anagoo qarka u saaran inaan ruclayno ramligu waxoogay ruclaha la yihahdaa maa ruclaha maxaa magac kaloo lagu yihahda anu dadkaan ruclo u aqaanaa markay fardo iyo dameere iyo timaadana kadlayn baan u aqaan on magaca loo kala duway waana taxajka markii la taga kacbada la dhawaafaya qeybta hore waxoogay jagjag laga siiya wey midaasi annagoo qarka u saaran la laxaadsiga iyagu socodkii caadiga ahana waan dhaafnay inaan ruculayn inaan jaan qaada jaanqaadkiisa maanaan gaarin halkaasaan ku dhawaanayna in tartiib tartiib aaya socda ad leeyihin ka lexda sunada nabiga alay sla saas ma ahayne waxay ku tilmaamaysaa markatuu yidhi alisraacu fawqa alcaadati duuna alkhabab khababka iyo ramliga isku mida ah. laakiin haddii laga baqayo inay daqiiqadaba ku socdaan oo haddii turbo laga gaarsiin waayo inuu meyd aada u fuulay oo bararo yahay oo dilaaco waxoogay waa la yar dadejin buu leeyahay dhib ma laha wayundabu lirijaali ragga waxaa sunna u ah itibaacuhaa janaazada inay raacaan ila dafni ilaa laga aaso biqurbihaa meel u dhowna ay socdaan bixaysu yunsabu ilayhaa loo tiirinayo janaazada inay la socdaan janaazada raggu inay raacaan inay sunno tahay nusuus badan baa tilmaantay mare nabigu ala slam muxuu tilmaamay xaqu muslimi cala muslimi sit markii uu tirinayey watibaacu janaazatihi baa kamid ahaa marna nabigu si guud buu dadka u amrayo markuu bara bna caazib lahaa nabigu toddobana waa na faray toddobana waa naga reebay waxaa kamid ahaa umirnaa biitibaaci janaa baa nala amray mar kalena fadli buu usheegay nabigu sala allahu alayh alih wasalam oo janaazada ninkii ku tukadana wuxuu yihi qiraad buu leeyahay ninkii raaca ilaa la aasana qiraad ajiri ajiruu leeyahay qiraadku mila uxudin wey mila jabali uxudin jabal uxudinna mar hore aynu soo sheegnay weynankiisao waxaan filayaa sidaa marka loo raacay qaar ba waxay ku qiyaasaan shan ilaa toddoba kilomitr wey dherarkiisa kor marka la yidhaahdana ilaa kilomitr iyo badh wey ilaa kun iyo shan boqol kun iyo toddoba boqoloo oo mitr buu kor jiraa balaca sidan ahna ilaa an shan ilaa toddoba kilomitr bay xuduuddiisa halkan wey halkan maaha buuraha darfihiisa markay isku qabtaan intaa ajir leeg baad leedahay baa i itibaaca keliya marka ajir wey wey ibn cumar markii loo sheegay waa kii laqad dayacnaa qaraaria qiraadyo badan baan dayacnay bu inta beydka ku tukan un baanu isaga hari jirnay taa waa raggi muta itibaaci baa wuxuu leeyahay waa inaad ka agdhawaataa ama ka dambe ama ka hore ama hareer ka socee heer la dhihi kara qofkani maydku la socdaa inaad tahay wey oo lafdigii itibaac ahaa uu ku ruboobi karo amaa haweenka waa xadiidkii saxiixeynka mucaiya lagu reebay oo ay tihi nuhiina can itibaaci janaa walam yuczam calayna janaazada inaan raacno waa nalaga reebay nalaguma sacadkayn oo nalagama xaaraantinimayn laakiin haddana inaan raacno waa nalaga reebay mar hadduu nahyi ku yimid itibaacooda janaazada ay raacaan karaahiye wey istixbaab iyo sunno ma geli karo wayukrahu waxaa karaahiyeah bal yaxrumu baa kaga habboonayd itibaacuhaa binaarin dab in lala raaco oo meydkii dab lala dabagalo iyo wlbukuuri cadaroo fi lmajmarati meesha wax lagu bukuurka lagu shida idanka ah majmarada idankaa la yihahdaa ku jira wakadaa cinda dafni marka la aasayana daruuro la-aan dab in laga agshido ama lagu qiiqiyo lama ogola xataa cuud shidan inaad la dabagasha lama ogola arrinta labadan arimood ba axaadiis bay kubaa ku timid xadiid waxaa laga wariyey ibn abi hurayra oo axmed iyo abu daawud iyo keyrkood baa warinaya oo wuxuu yihi laa tutabacu ljanaazatu bisawtin walaa naarin dhawaqiyo oohinna lalama raaca janaazo dab shidanna lalama raaco sidoo kale ibn maajahna wuxuu ka wariyey xadiidkaas kaasoo kaleeta cabdillaahi bni cumar uu leeyahy nabigu wuxuu ka reebay sala allahu alay slam tutabaca janaazatun fiihaa fiihaa raanatun raayatun mid calan ka daba babanay riwaayataas raanatun mid ooyeysa ay daba socota saxaabo badanoo abu hureyrihi ibn cabdillahi camr ibn caasi ay kamid yihiinna waxay yidhaahdeen anigii qabrigayga waxna ha dul dhisina oo waxoogay daash yar iyo darse iyo qubad iyo hayga duldhisina abu hurera dardaarmay qof cuud iyo cadar wadoo dab u shidan yahayna iyo dabna yuusan idabagelin ma nabigaad ka maqashay baa la yidhi arrinkaas mise adaa iska yidhi sun waa suno nabigaa ka maqlay sal alayه wasalam cabdillahi bn camr bn caas markuu dhimanayo wuxuu yhi haddaan haddaan dhinto falaa tasxabnii naaixatun walaa naarun dab iyo islaan ooyeysa midna yaan idabagelin arrimaha maydka daba in la raaciyo oohintaasi ama oohintii asalkaydii la yaqiini ha noqdo waxaa xukunkeeda qaadanaya wax kastoo oohin iyo baroordiiq loo yaqaano sida turumbida laga daba garaacayo o kaleeto xukmi niyaaxay qaadanaysaa waxaana u daliilay markaan waxaan mari doonaa tacsiyada markaan tagno meel la isugu yimaado oo tacsiyo loo sameeyo min anniyaaxati oohintii la diiday bay kamid tahay oo macnaheedii bay xambaaraysaa waxyaabahaasoo dhan marka lama ogola ilaa lidaruuratin maahane daruurada waxaa looga jeedaa haddii meydkii habeen noqdo qabrigii in la qodana dab loo baahdo ilan dadku nal ma wada haystaane asalku maalin in la aaso wey hadday daruuro banayso oo meel cabsi iyo la joogo dab waa loo shidan karaa wa daruuratu tubiixu maxduuraati bay banaysaan uma yudfanu intaa waxaynu kaga baxnay salaadii iyo xamlu janaazati markii lagu tukaday iyo sii qaaditaankeedii ilaa qabriga la geeyo qabrigii iyo aasitaankii baynu hadda u gudbaynaayo fardu kifaayihii ugu dambeeyeya wixii intaa ka dambeeya aasitaanku hade waa tacsiye iyo ziyaarat lqubuur baabujanaaza waa ku daayay marka uma yudfanu waa la aasayaa wa fi lmaqbarati qubuurta guud ee dadka ka dhaxaysaana afdalu fadli badan walaa yudfanu la aasi maayo mayitun qof dhintay calaa mayitin qof kala lagu dul aasi maayo ilaa an yabla alwalu kii hore inuu baariyoobo baaboo kulluhu dhammaantii maahane walaa maytaani laba maydna fii qabrin waaxidin hal qabri laguma wada aasi karo ilaa lidaruuratin daruuro baahi inay timaado ka kasrati lqatli dilkaa ku batay iyo walfanaai baaba iyo dhimashada iyadoon dil baahayn baa cudur iyo xanuun kaliya ku dhacay wayujcalu baynahumaa dhexdooda waxaa la yeeli xaailun wax kala qariya oo ciid wax lamida oo min turaabin ciida wa bayna almar'ati warajuli dhexdooda in la geliyaana aakadu adag siyama ajnabay ajnabiyeyni gaar ahaan labadii ajnabi kala ah. halka masale u horeysa tumayidsan wey meydka in la aasaayo waajib wey oo gaal ha noqdo ama muslim ha noqdo walidaalika baan khilaaf muctaa khilaafi ka jirin mayd la aasi kara inay waajib tahay in la aas iska daa muslimkee nabigu calayh salaatu wasalaam markii adeerkii abu aalib uu dhintee cali u yimid i ina camaka shayka daalla qad maata aduqii adeerka ah ee baadida ahaa nabiga waa dhintay wuxuu yihi idhab fawaarihi ora tagoo soo aas maalinkii beder gaalada ay laayeenna banaanka kama tegine godkii qaliibka ahaa ee ceelkii goofka ahaa buu ku daadaadiyey buu ku daadiyey ceelkii laga guuray qaliibi buu ku daadiyey waa kii la yidhi maydka banaan in lagaga taga maaha gaal iyo muslimba waa in la aasaa qabriga lagu aasi qaabka loo aasi axkaamtii unbuusan lahayn dhaqitaankii ku tukashadii unbuusan lahayne aasitaanka mayd in la aasaay waajib weeye gaal iyo muslimkay dooni ha noqdaan wa fi lmaqbarati afdal qubuurtaa guud in lagu aaso ayaana fadli badan marka laga reebo qofka shahiidka ah oo isaga waxaa sunnaa meeshiisii in lagu aaso sida nabigu shuhadaa uu xudun iyo bederba meelahoodii ugu aasay amaa qubuurtu inay fadli badan tahay laba sababood weeye mid daliilu tafdiili weeyo nabigaasaa yeeli jiray sala allahu alayh ali wasalam intii madiine ku dhiman jirtay nin walba waxaa lagu aasi jiray qubuurta baqiic buu geyn jiray xujadana waa ficilka nabiga sala allahu alayh waali wasalam xikmadduna saasay keenaysaayo qubuurta muslimiintu ziyaaray u iman markay ziyaaro u yimaadaanna dadkan way u ducayn oo waan mari doonaa ziyaaratu lqubuur iyo ducadeeda yakfir allahu lana walakum ilaahay idiin dambi dhaaf qabriga ha idiin nuuriyada inuu ducada muslimiinta qabriga imanaysoo dhan u xadi iyo nasiib wax ka helaa la rabaa saasaa isagana ugu khayr badan saasaa maslaxad iyo dani ugu jirtaa walaa yudfanu mayitun calaa mayitin meyd mayd laguma dul aasi karo oo qabrigii maydku ku jiro inta uu ku jiro ee baaqi wax ka yahay isagaa iskale lehoo qabrigu ka baytihi weeye waxaan soo marnay xadiida ninkii qof qabri u qodaay sidii isagoo guri dejiyey buu ajirkeed helayaa ilaa yawmi alqiyaamati marka gurigan isagaa iska leh laakiin intebi qofka maydkiihi qabriga dhulkaasi inta uu isagu ka jiifo buu ku leeyahay ha ama inta jismigiisii iyo maydkiisii hadba uu kaga haro buu xaq uga leeyahay haddii maydkii uu baaliyoobo qabriga qof kale waa lagu aasi karaa hadday lafo keliya kasoo haraan inta dhinac loo ururiyo inta kale qof waa lagu aasi karaa bilaa khilaafin naclamu khilaaf muctabaro fuqahada hortooda kuma ogin walidalika wuxuu yihi ilaa an yabla lwalu kullu kii hore inuu wada baa ku baaba-o meesha lafihiiyo jirkiiba baaba an maahane haddii ay baaba-aan qubuurtani qubuur baaliyoo hore ay tahay de waa lagu intifaaci karaa waana la degi karaa beerana waa laga qodan karaa dad cusubna waa lagu aasi karaa jidadna way noqon kartaa cinda fuqahaa shaaficiyati gaar ahaan sidaasay qabaan yaa caddaynaya inay baaliyowday ahlulkhibraha loo noqon dadka waxyaabahan wax ka yaqaan nin kastaba isaga ra'yigiisa inuu ka dhiibta meeshan oo kaleeta maaha culumtan jirka bini aadamka iyo intaan leeg dhulka markay ku jirto inta ay ku cunmi karto dadka khibradiya aqoonta u leh baa la weydiin qubuu qabrigan intaasaa kasoo wareegtay taan bayna muslimiintu ku dhaqmaan ilaa hadda magaalada madiinada aragtay qubuurtii baqiica nabigu wax ku aasisa alay sla salaam oo in yaroo go an ah ilaa hadda waxbaa lagu aasaa ilaa hadda qabriga dad masaajidka lagu tukado inta badan baqiicdan baa la geeyaa de kuwii hore waktigoodu dhammaaday marka in yar oo waa saxaabadii iyo laleeyaho gaar loo karantiilay laga reebo gaar loo loo ilaaliyo inta kale waa lasaga dul aasa marka asal ahaan masaladaasi mushkilad ma leh ilaa an yabla alwalu kulluhu haduu wada baadiyoobo meel baynu kaga soo hadalnay muxaadaraad nabshu lqubuuri qubuurta ma la fagi karaa markaan ka hadlaynay baa nusuusta iyo aqwaasha fuqahada ee masalada la xiriira baynu faahfaahinay daliilna asal waxaa u ah masjidka nabiga meeshu ka dhisan yahay alayh salaatu wasalaam qubuurlmushrikiin bay ahayda waa laga fogay meesha waa laga saaray walaa mayitaani laba meydna fii qabrin waaxidin hal qabri lama gelin karo ilaa lidaruuratin daruuro inay timaado inti maydku bato in hadde qabri wax u qodan la waayo hadday noqoto laba iyo saddexba hadba intay dantu keento hal qabri waa la wada gelin karaa ka kasrati alqatli dilkaa ku batay dadka walfanaai dadkii cudurro kaleo u dhintaan baa ku dhacay daacuun baa ku dhacay dad badan baa baa leday oo baaba-ay maxaa la samaynayaa dab baa kacay dad badan baa baabaay ay intadoo dhanna qabri qabri looma qodi karo laba laba iyo saddex saddex waa laysula aasi waxaanan soo marnay xagga qiblada in la marinayo koodii fadliga badnaa nabigu lagu dhihi jiray uxud saasuu sameeyeyo laba iyo b athalaata ah, isnain wathalaata laba iyo saddex buu qabri waa geliyey koodii qur-aanka xifdigiisa ku fiicnaana xagga qibladuu marinaya nabigu sala allahu alayh alih wasalam wayajcalu baynahumaa xaailun ciid iyo wax min turaabin ciid iyo waxbaa dhexdooda la dhigayaa iyadoo lagu shabahayo la doonayay in laga dhigo sidii laba qabri iyagoo galay laakiin laasim ma aha nabiguna ma iltizaamin sal sl ma samayn haddiise la sameeya wax nahyi oo maanica ma jiro wa bayna almar'ati wاrajuli aakadu rag dumar hadday yihiinna kaba sii daran siyaba alajnabiyeyni gaar ahaan labada ajnabiga ee dan u keentay en zawj isna qabin maxramna aan isu ahayn arrintaa si laba qabri ay u kala shabahdo waa in loo yar kala dhexaysiiyo way sii fiican tahay buu ku leeyahy lakin qasab maaha walow maata hadduu ku dhinto fii safiinatin doon bad dhexdeed socotuu ku dhintay qofkii walam yumkin mana suuro gelin dafnuhu in la aaso filbari banaanka jucila waxaa la yeeli bayna lawxayni laba alwaaxba hareeraha lagaga xiri ulqiya fi lbaxri badana waa lagu tuurayaa asalka aasitaanku waa god la qoday iyo qabri bari iyo banaan ku yaalla wey haddii iyadoo doon la saaran yahay badda bartankeeda qof dhinto leen malakumoodku banaanka keliya ma jooge baddana waa joogaa hawadana waa joogaa nin walbana meeshay ajashiisu ku dhamaatay buu kaga qaadaa nafta badda iyadoo lagu jiro dan kastabaa ha loogu jire baa mayd dhintay maydkii laba mid weeye haddaan xeebihii u dhownahay ko oo aan gaari karno wajaba inaan xeebta intaan geyno aan soo casno haddii xeebihii aynaan u dhaweynba oon la gaari karin oo hala raadsada haddii la yihahdaa hadda maanta meydkiiba uu qurmayo isbedelayo ama xeebtii waa dhowdahaye waa ku kaataa nin oo aqaanaaye caryaa geeyaa la yidhi cabsi baa jirta badan ba cabsi iyo carar baad u gashaye banaanka haddaad usoo noqoteen aada gacan iyo waxgashaad ka yaabi cabsi baa loo tegi waaye de kan kollaba dhimaye intan maftooda in la ilaaliyaa ka badan ilaa ilaa qofkan waa in la aasaa baddaa lagu aasi way walam yumkin dafnuhu fi lbari suuragal maaha banaanka inta la geeya in lasoo aaso maxaa la samayn fuqahadeenu laba isugu qabteen ama haddii kale banaanka waxay laba isugu qabteen waxay yidhaahdeen imaamu shaafici rag lamida ah, jucila bayna lawxayni laba alwaax baa hareeraha lagaga xiri wa ulqiya fi lbaxri baddaana lagu tuuri maxaa sababa waxay leeyiin labadan alwaax inay caawiyaan baa laga yaabaa oy baddu banaanka u tuurto kadibna dad uu helo oo ay dad arkaan oo ay aasaan baa dhici karta ixtimaalka maadaama uu suuragal yahay saasaa badda loogu tuuri qola imaamu axmed iyo sida laga warinaya cataa ibn abi rabaax iyana waxay leeyihin maya wax culus baa lagu xidhi badana lagu sii deyn xataa yarsuba ilaa hoosuu u udego badda salkeeda ha aado alxaafid abubakr bn mundir raxima llahu tacaala labada qawlba markuu soo guuriyey wuxu i waree dhaala isukiin waafajin labadan qawl isma diidana haddii meesha la joogo banaanka dadka joogaay ay muslimiin yihiin ama u badan yihiin laba looxa lagu xiro hala sii daayo hadday meeshu meel gaalo tahay ma gaalo u badan tahayna de intuu banaanka intuu u caariya gaalo gacanteed geli lahaa wax culus inta lagu xiro badda ha lagu sii daayo marka intaas ugu soo uruurina buu yihi labadaa waxaan samayno warkaa shaaficiyada qaarkood kama foga waxaa laga soo gurinaya ardaygii shaafici ee almuzani raximah llahu tacaala wa aqalu qabri qabri waxaa ugu yar maalin dhibit waaan uhaysbasabah markaan marayo sheekadii maraykanka inaad xasuusateeno wadaadka u ka hadli doonaad lahaydeen lakin da maraykan muxuu horta marka horaba aasi mayd dhaqitaan ubaahan haddii la dhaqayo kan uma baahnayn oo salaad lagu tukado qasab ma ahayn laakiin qof muslima inuu aasay ahay laakiin waxaan meesha ku jirin mayd bari ku dhintay badda horta maxaa lagaa doonay kii badda ku dhintay baa lahaa banaanka hala keene kii banaanka ku dhintay badda maxaa lagala doonay waxaan u sheekada inay been tahay hadday jirta inay dileenna ay weli hayaan laakiin marka doorashadu soo dhawaato si codka numbarku kor ugu kaco la doonaya in lasoo saaro lagu doorasho tago waxaad u dhici kara wey kolba kaduu beenaalaa weeye waxa uu yihiba si lagu rumaysaa iska adag waaqalu qabri qabri waxaa u yaal maa yaktumu raa'ixata urta meydka waxa qariya wayamnacu sibaaca duurjoogtana meydka ka reeba inay cuntoy fagato qabriga xadda uu yeelanayo ee dheerarkiisa uu noqonayo wax daliil oo cad oo mufasal oo kusoo arooray ma jiro taasi waa mas'alada koowaad masalada labaad sababta qabriga qofka ha loo aasa loo yiri waa in urtiisana dadka laga qariyo isagana in lagu ciyaaro xayawaanaadku ay cilaan ay ku ciyaaraan laga badbaadiyo labada aqalulqabri marka labadii hadaf iyo qaa'idii xikmadii wixii xaqiijinaya weeye wa aqalu lqabri maa yaktumu raa'ixa meydkan inuu soo uro wax celiyo wey wayamnacu sibaaca xayawaanka duurka wareegayana ka inaliya inay faktaan ay fagan karaan wayundabu waxaa sunaa tawsiicuhu in la waasiciyo wa tacmiiqu hoos in loo dheereeyo loo qodo meel hoos u qodan laga dhigo qaamatan qof joogii iyo wabastatan gacan fidinteed qof aan gaabnayn dheerayna halka inta uu istaago gacanta kor u fidiyo in gacantiisaa qabriga lala ekeysiiyo waa qaybta soomaalidu ay xabaal bilaash ka yihaahdaan wey kadib baa iilka lasii jeeca inta kale xabaal bilaash iilka un baa la fogeynayaa arrintaasi wax daliil oo cad oo gaar ah inta aan ogahay kuma soo aroorin laakiin waxaa ugu dhow ibn abi shayba wuxuu wariyey sanad munqaica min ariiq xasan اbasri inuu yihi cumar baa wuxuu dardaarmay qabrigiisa in hoos loo qodo qaamatan wa bastatan taagni iyo gacan in la fidiyo cumar ibn baa dardaarmay bu i xasan albasri xasan albasrina cumar ma soo gaarin waxna kama maqal gaaridu wax ka maqla ma soo gaarin saas darteed afarkaasi daciif weeye isagaasaa ugu dhow shaaficiyadu hadalka ay yidhaahdeen wllaxdu iilka afdalu ka fadli badan min ashaqi dhaxda in laga jeexo iilkaa ka fadli badan dhaxda in laga jeexo qabriga laba sifaa banaan in la sameeyo markii qabrigan hore la qodo qofka meesha la dhigayo in dhinac laga jeexo iilka la yihaahdo iyo dhexbartanka in meel looga jeexo la dhigo labadaasba way banaanta keebaa fiican wallaxdu afdalu min ashaqi laba labadaba waa loo daliishadayo nabiga calayhi salaatu wasalaam laxdi baa loo sameeyey saxaabaduna waxay isku qabteen nabigu markuu geeriyooday alay slam qabrigiisii ma dhexdaynu ka jeexnaa mise il baynu samaynaa laba nin baana takasuska kala haysatayo nina ilku aada u samayn jiray ninna dhexduu ka jeexi jiray saxaabada waxaa la yihi labadiiba ha loo cidiro kii soo horeeya ilaahay u doortaye aynu ka dhigno kii ilkaa soo horeeyey halkaa ilaahay u doortay baa laga dhadhansaday xadiis ibn cabaas laga wariyey oo ah, ah, sunanka iyo imaamu axmed ay wariyeenoo waxaa jira culamada qaar kamida waa xasan ay yidhaahdeen oo uu leeyahay allaxdu lana washaqu ligayrina iilkana annagaa iska leh dhaxdoo laga dilaacyana dadka kalaa iska leh lakiin xilliga nabiga labada waa la samayn jiray sala allahu alayh ali wasalam ilaa an takuna alardu dhulku inay tahay rikhwatan mid jilicsan fa yundabu shaqu dhexda in laga jeexa wanaagsan hadday dhulku dhul ciid jilicsan uu yahay durbo durbowu dumi dadka qodayana inuu ku dumaa laga yaabaa dhexda ha laga jeexo dhexdailan hawada toos bay ugu furan tahayo iyaduu soo dumi maysa wayukrahu waxaa karaahiyaa fii taabuutin sanduuq in lagu aasa isagoo ku jiraaye waa laga fiican yahay xaraam maaha ilaa an takuuna alardu dhulku inay tahay rikhwatan mid jilicsan aw nadiyatan qoyan maahan dhulku inuu qoyan yahay ama jilicsan yahoo dudumaya maahane qofka dhulka in la dhigo weey asalka sidaasaa nabigeenu yeeli jiray alayh isalaatu wasalaam haddiise dhulkii jilicsan yahay sanduuqa waa lagu aasi karaa bay yidhaahdeen oo bilaa karaahatin hadduusan jilicsanaynna in lagu aasa karaaha weeye xaraam maaha lianna idaacatu maalin weeye biduuni xaajatin aan loo baahnayn sanduuq in lagu dhex dhigo meelahan hadda dhexda laga jeexo sanduuqu wax karu taraa oo meelo waxaa jira sanduuq baa laguu keeni inagu alwaaxa korka aan kaga safnana laguu keeni maayo meesha ma yaallo qofkii dhulka in la dhigiyo waxaa la midayn karaa marka in alwaax i sanduuqina la isticmaalo in qofka laga saaro dhulka la dhigo sanduuqana korka laga gabiyo halka inagu hadda meelahan alwaaxa la saaro sanduuqu booskii uu galo sidaana lagu aasana dee asturaad buu unoqonayaa isaga iyo ciiddii udhaxeeya qiimaha laxdiga iyo ilkuna waa qofkii durbe ciiddii inayna istaabanin weeye inkastoo nin iyo camalka dhow qabriga ay noqonayso wayatawalaahu maydka qabriga gelintiisa waxaa gacanta ku hayan ayuu gelinaya arrijaalu ragga walow limraatin maydka haween baa noqde wixii mayd qabri baa la gelin la yihaahdo rag baa iskale saddex sabba waa saddexdaba midda koobaadi waa taasaa la yaqiinay xilligii nabiga calayh salaatu wasalaam oo qof kastoo la aasaya rag iyo dumarba rag unbaa gelin jiray oo sunnadu sidaa wey marka labaad masalada meydka marka la qaadayo oo meel xoog u baahan wey oo kor laga soo gelinayo oo la isla qabqabanayo raggaana arrintaa kaga haboon marka masalada saddexaadna de meeshii waa la wada joogaayey dumar ha geliyaan haddii la yihaahdo jirkooda iyo cawradooda qaybo unbaa meeshii faydmi oo banaanaan marka laakiin saa darteed raggaa lagu ogyahay arrintaas wa awlaahum qofka ugu haboon azawju ninka way in salaxa hadduu usuubado lidafni aasitaan hadduu wax aasi karo oo qof aasid ka bixi kara uu yahay isagaa ugu haboon haween hadday tahay wax dhinta way xaaskiisa inuu geliyo nabigana ala xadiidka caaisha waa kii uu ku tilmaamay haddaad hortay dhiman lahayd waa ku dhaqi lahaa waa kugu tukan lahaa waana ku aasi lahaa halkaas waa laga dugaalay qof dumara hadday tahay marka labaadi qofkii markay dunida joogtay arki jiray waa ku haboon walidalika bayhaqi wuxuu warinayaa maxaa leeyahay waxaa ka cumar laga wariyo ka sugan radia allahu canhu waardaahu in zaynaba binti jaxshin markay dhimatay umulmuminiin qabrigiina la geeyey isagaa rabay qabriga inuu geliyo isagaa rabay qabriga inuu geliyo umahaat lmuminiina buu ucidirayo wuxuu yihi yaa ku haboon qabriga inuu geliyo waxay yidhaahdeen qofkii markay nawleed inuu arka ay u banaanayd ha geliyo hadda qofka ugu badan inta ugu badan inuu ka arka ay u banaanayd yuu ahaa odaygeedu ah yaa ku xiga maxaarimtaa ku xiga uma awlaahum bisalaati baa ku xiga dadka ugu mudan salaada een soo hormarnay laakiin alafqahu ninka fiqiga yaqaanaan muqadamun laga hormarin cala asani ninka waayi da-da weyn cagsa salaati salaadii waayo ka duwan salaada markaan soo marnay qofka waayeelkaa shaaficiyadu laga hormarin bay yidhahdeen qofka faqiiha sababtoo maqaamka maqaamu ducaay weeye ducadana aqbalkaa loo kala dhowo intii islaamka iyo cimriga lagu soo kala jiray wax la yahay wey tan laakiin waxay way ka duwan tahayo sixatu dafni aaska inuu asaxa la rabaa maqaamu ducaa maaha asixitaankana ninka afqaha ee faqiiha baa dee axkaamtii garanaya nin waayeeloon axkaamtii garanayn inuu wax qaldo wax qalloociyo sunadiiba khilaafiyaa laga yaabaa saasay ku cileeyaan fuqahadeena laakiin wax daliiloo khaasa ma laha intaan ogahay wayundabu waxaa sunaa an yakunuu inay noqdaan witran tira isdhaar inay noqdaan baa sunaa taana waxaa laga qaatay xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu geeriyooday dhaqitaankiisii iyo qabrigelintiisiiba saddex qof oo dadkiisa ah baa arrintaas sameeyey oo usaama iyo cali ibn abi aalib iyo fadl ibna cabaas saddexdaasaa sameeyey fadl ibna cabaasna ilma bay ahaayeen calina ilmaadeer bay ahaayeen usaamana de ahlubeytkii beytkii aalkiisu ahlu beytihin ka mid ahaayo zayd ibna xaarisa waa ninkuu nabigu xoreeyey markii jaahiliyadana wiilkiisu ka dhigto zayd bn maxamed la dhihi jiray baa dhalay isagana waxaa dhihi jiray xibu rasuulilaahi wabnu xibbi isaga iyo aabihii laba qof aada u jecelya nabiga ahaan jireen sala allahu alayh ali wasalam wa wuu dadayaa wa waa la dadayaa bihawbin maro cinda dafni marka la aasayo meydka marka la aasayo maraa korka lagaga fidinaya masaladaa waxay u cuskadeen axaadiis dicaafa loo cuskaday waxaa kamid ah xadiid laga warinayay ibrahim ataymi ibn abi shaybana uu soo saarayo ibrahim ataymi xadiis mursala ah wuxuu leeyahay nabigu alayh salaam markii qabrigii sacd ibni mucaad uu galay madda calayhi tawban maruu saa u fidiyey walam yasix isla xadiidkaa bayhaqi baa ka wariyey min xadiid ibni cabaasino wuxuu leeyahay jalala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam qabra sacdin bihawbihi sacd ibn mucaad qabrigiisa maruu saa korka ugaga daday laakin bayhaq markuu wariye wuxuu leeyahay nin la yihahda yaxya ibn cuqbata ibn abilcaysaan baa ku jiro daciifa arrintaasi axaadiisteedii iyo ma asixin laakiin aahaar macno tilmaamaysa baa jirto ah in la kala qaado rag iyo dumarka oo raggana aan maro loo baahnayn dumarkana maro in lagu yar asturo ziyaadatan cala satri loo baahan yahay wuxuu leeyahay abu isxaaq asabiici sida bayhaqi asaaniid saxiixa uu ku warinayo waxaan imid buuri janaazadii alxaaris ibn cabdillaahi alacwar janaazadiisii baan imid janaazadii haddaan joognay markii la gelinayay maraa la fidiyey buuri korka lagaga qarinayo iyadoo sidaa tahaybaa nin sikaaru saxaaba kamid ah ee cabdillahi ibn yaziid ilkhatmi la yihaahdo oo raggii nabiga yaryada ku arkay ahaa baa noo yimid buuri maradii buu ka tuuray buuri inamaa huwa rajul oo waa nin raga buri dumar maaha halkaa waxaa laga fahmay bay yidhaahdeen in dumarka mar hadduu ciladu uga jeeday uu ka dhigay rag inuu yahay in dumarka lagu samaynayo ama lagu samayn karo masaladaa waa laga gartay ibn cumarna wuxuu ka wariyey bukhaari fi صaxiixihi tacliiqan majzuuman oo صaxiixa ah. ibn cumar baa wuxuu soo maray nin saxaabada kamid oo ah cabdiraxmaan la dhihi jiray qabrigiisii oo wax yariyo dalaalina laga duldhisay markaasuu wuxuu yihi dhalinyaran kuu yeehay war waxaan kala tuur bu yii waxaan ay meesha waa abwaabkay ka sameeyeen kala tuur inamaa yudiluhu camaluhu baa hadhaynaya taasi waxay ahayd laakiin aaskii kadib waxoogay daas laga dhisay iyo waxyaabaha inagu aan samayno oo kaleeta lagu sameeyey arrinta aaaarta marka dib loogu noqnoqdaayey waxaa in badan culimo badan ay qabaan erayada kuwo kalena wax badan laga fahmayaa inaan ragga loo baahnayn laakiin dumarka ayna dhib lahayn wayudacu rasuhu maydka madaxiisa waxaa la dhigi marka qabriga la gelinayo cinda rijli qabri qabriga lugihiisa qabriga xaggiisa dambe hadhow maydka marka qabriga la dhigo dhinac bay lugihiisa ujeedi doonaan dhinacna madaxiisa ujeedi doonaan qabriga hadii lagu rasu rasulqabri waa dhinaca madaxa la dhigi doono rijluqabri iyo lugihiisa hadii lagu yihahdana waa dhinaca lagu hay soo doonaan haddii qabriga madaxa halkan la dhigi doono waa ra-sulqabri kanna waaridulqabri oo lugaha la dhigi doono saa darteed meydkii maadaama la gelinayo waxaa fudud xagga lugaha in laga soo geliyo madax madax loo geliyo oo kadib tartiib loo dhigo haddii laakiin madaxa halka aan dhigayno halkaana aan ka soo gelino inaan soo kala jireenay noqon soo laabno markala sawmaha xarajiya dhib badan bay keeni xilligii nabigana saasaa la yeeli jiray sal l slam wayusallu waa la siibayaa waa la gelinayaa min jihati ra'sihi madax madaxda loo gelinayaa maydka wayaqulu daafinu qofka casaya inuu ku ohanaya bismi illaahi wa calaa millati rasuuli llahi sal l slam insaan la yidhaahdana min xadiisi cabdillaahi bni cumar bay ka sugan tahay in xilligii nabiga bismi illaahi wa millati o calaa rasuuli llahi la yihaahdo markii maydka la dhigayo intaana way sugan tahay wayadcuu lahu maydka markuu dhigayana wuu ducaynayaa duca khaasoo soo aroortay ma laha laakiin waxaynu ognahay meydka marka uu dhinto marka qabriga la geliyo kadib marka janaazada lagu tukanayo intaba in loo duceeyo oo ilaahay dambi dhaaf loo weydiiyaayey arrin wanaagsan wey wayuwasidhu wuxuu u barkinayaa labinatan iyadoo dhoola buu u barkinayaayo madaxuu kor usoo qaadayaa waa afaariya riwaayaad kusoo arooray nabiga in sidaa lagu sameeyey sala allahu alay wasalam wayufdii bihaddihi dhabankiisana wuxuu saarayaa ila ardi dhulka oo maradiisa markii waa meesha lagu leeyahay kafanka marka maydka la dhigo inta wejiga laga furo baa dhabankiisa dhulka loo baneeyaa shaaficiyadeennu waxay ku dareen meelaha markaad marayso yaad dhigayso waxaad tidhaahdaa ama marka ciidda lagu shubaya qaarkood say lihiin minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum minhaa nukrijukum taaratan ukhraa mana asixin waan tilmaami doonaa wayudaw calaa janbihi dhinaciisaa loo dhigay alaymani midigtaa nadban sunanimo mustaqbila qiblati qiblada isagoo loo jeediyey xatman waajib weeye qiblatkum axyaaan wa amwaatan waa nabigu alay slat slaam intan tilmaantan oo dhani waxaa markuu soo guuriyey alxaafid ibn xasmi raxima allahu tacaala fi lmuxalla wuxuu leeyahay muslimiintu ijmaacan weligood salafan can khalafin saa in la yeelay soo kala dhaxleen cid ma laha halkaas ku gabagabaynayaan ayb wayan wayunsabu calayhi labin maydkii waan aasnay wuxuu ku leeyahay marka dhooba intii lasoo qooyo baa maydka hareeraha laga gelinayaa len maydka marka dhinaca loo dhigo dhabar dhabar buu usoo dhacayaa suusan usoo dhicin oo qiblada ugu jeedo baa dhooba xagga lagaga dhajinayaa wayaxsu wuu ku hoobinayaa man danaa qofka u dhow alaaa xasayaatin saddex gacantoodo gacmaha intaas u qaada marka hore baa intaadan badiilka iyo wax qaadanin saddex jeer baad ciidda saa ugu shubaysaa uma yuhaalu ciiddii baa lagu hoobinayaa oo lagu shubayaa bilbasaaxi badilada badilada lagu hoobinayaa ciiddii tana nabiga ay ka sugan tahay calayhi salaatu wasalaam in camr ibn caas uu dardaarmay oo yidhi haddaad haddaad i aasaysaan fashunuu calaya turaaba shanan ciidda igu shuba bu yihi shubitaan nabiguna alayh salaatu wasalaam markuu dan la aasayey buu saddex jeer ciidda ku shubay tan shaaficiyadu ay yihaahdaan marka u horeyseed ku shubaysa minaa khalaqnaakum dheh marka labaadeed ciidda qaadana wa fiiha nuciidukum dheh marka saddexaad ciiddaad qaadana wa minhaa nukhrijukum taaratan ukraa deh ma asixin iyadoon saa ufaahfaahsanayn laakiin oon saddexda jeer ahayn ee ciidda markaad ku shubaysa saa yeela waa waa waxaa wariyey imaamu axmed fii musnadihi buu ku wariyey ariiq ay rag ducafoo aada ku jiraano abi umaama laga warinayo waana ariiq nin la cubaydillah bni zaxrin an cali bni yaziid alalhani can ilqasimi can abi umaamata inabigu alay slat slaam saa yihi ninkan cabdiladillahi bni zaxrin la yidhahdana aimo badan oo ibnu xibaan iyo kayrkooda waxay leyihin kadaab axaadiisa beenta a sameeyo alifuha marka warkaas waxba ha ku salaynine diigaad qaadoo ku tuur wax la akriyayo soo aroorayna ma jiro wayamkutu waa nagaanayaa saacatan waxoogay buu joogayaa bacda dafni markuu arse kadib yulaqinhu wuu talqiininayaa wayadcuu lahu wuu ducaynayaa wayastakfiru lahu dambi ilahi weydiinayaa in saa waxyar lala joogo kadibna intaa loo duceeyo ilaahayna dambi dhaaf loo weydiiyo loo baryaayo waxaan talqiinta ahayn way sugan tahay oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhihi jiray markii qabriga qofka la geliyo ciidda aaskana la dhameeyo wax yar buu fadhiisan jiray wuxuuna dhihi jiray u duceeya wasaluu lahu tabiita istakfiruu liakhiikum walaalkiin dambi dhaaf ilaahay weydiiya wasaluu lahu tabiita su-aalaa la weydiinaya ee xaqa ilaahay inuu ku sugan u weydiiya fainahu laana yus'al haddaa su-aasha lagu bilaabaya bal su-aasha waxaa lagu bilaabi wainahu yasmacu qarca nicaarihim dadka jaanqaadka isagoo maqlayo lagaba dareerin baa munkar iyo nakiir imanayaan marka waxaad la joogtaan in intaa leeg eg qadru maa tunxaru jazuulun wayuqsamu laxmuhaa neef inta geela inta la bireeyo oo uu naf baxo oo haragga laga bixiyo oo hidibka la jarjaro la qaydiya intaa in leeg waxoogay la joogay inagu waxaa way saadii loo asaba didmada lasoo didaay allahu mustacaan cagadhabadka meesha ku jira waad la yaabi in markaa kelimad wacdi a la jeediyana xadiidka ibraahim bni caazi baa nabiga ka sugan tahay inuu sameeyey sala allahu alayh ali wasalam amaa ereyga yulaqinuhu sal iyo raadtoona ma laha been la soo ururiyey wey xadiidka talqiinta ee dheer ee addoonka ilaahayow markaa tiraahdo wuxuu kuleeyahay kumaqlay arshidni arshadaka allahu ihanuuni allaha ku hanuuniye haddii lagu yimaado oo lagu weydiiye nabigaaga maxameda wey diintaad haysatee ku dhimatay xasuusi ogoyena kaa lumin shahaadatu an laa ilaaha ila allahu way ana maxamedun rasuul llahi haddii allaha wa ya waa rabbi rabbi allahu dhe nabigaagana waa maxamede sheekada intaa la eg ee imtixaanka loo qishayo imtixaanka i qishooyo soo ma xadiidka sidaa kusoo arooray waxaa laga wariyey min xadiisi abi umaamata laba ariiq buu leeyahay ariiqna waxaa wariyey alimaam aabaraani fi mucjab kabiir buu ku wariyey ariiqaa waxaa ku jira nin la yihahda moxamed ibn ibrahim ibn alcala alximsi imaam daara qutri iyo imaam ibn xibbaan waxay leeyihiin kadaab beenaalu ahaa ninkaas imaam dahabi almuqni fi dacafaa markuu ku keenayna wuxuu yihi muttahamu beenta inuu sameeyaa lagu tuhunsan yahay xaafid ibn xajar markuu taqriibka ku keenana waa rijaal ibn maajahe wuxuu leeya munkaru xadiid xadiidkiisa nin la qaadan kara maaha alxaafid ibn cadiyin fi lkamil markuu tarjamadiisa ku sheegayna wuxuu leeyahay caamatu axaadiiihi ayru maxfuuda dhamaan wuxuu wariyo dhan wax meel lagu hubo ma laha oo laisku hadlayn karo ama ariiqa labaadee ninka alqaadi khalaci fi fawaaid uu ku wariyey isna wuxuu ku wareegayaa nin leera cutbata bni sakan daara qutni wuxuu leyahay matruuk wey imaam lbayhaqi amada shaaficiyadahana wuxuu leeyahay waahin mansuubun ila lwadci aada daciifaho weliba loogu lagu tiriyo farta loogu fiiqa xadiis baanay alifay oo sameeye wey wakaa warka xadiis daciif oo fadaail acmaal lagu camalfali ma yaale xadiiskan mawduuc beena wey walidalika alxaafid ibnu xajar kamaa fi futuuxaati arabbaniya markuu kaga hadlayey wuxuu leeyahy ariibu wasanad lxadiidi min ariiqayni daciifu jidda aad buu liitaa ibn casaakir fi taarikihi markuu ku keenayna wuxuu lehay munkaru bimara aad ba xadiidkani uu isagana daciifu yahay imaam nawowi isagu ibn salax iyo iyagana waa daciifiyeen marka waxaas oo kaleeto waxa ilaahay loogu dhawaaday cibaadiya diin laga dhigta meehe bidca wey xadiiskuna mawduuc beena wey diintana sal iyo raadkoona kuma laha wadaadada fuqahada mutaahiriinta shaaficiyada ee talqiinta kusoo darayna wahim wahmi iyo khata baa ka dhacay wayurfacu lqabru qabrigii kor baa loo qaadayaa ziyaaradii baa iska dhaway intaan aan israacin wayurfacu lqabru qabriga kor baa looga qaadayaa dhulka shibran taag taako ilaa fi bilaadi lxarbi dhul colaadeed in la jooga maahane wa tasqiixuhu in la simaana afdalu fadli badan walaa yuzaadu fiihi lagu dari maayo calaa turaabihi ciiddiisii wax ka badanna lagu dari maayo wayurashu calayhi lmaaw ciid biyaa lagu daadaadinayaa wayudaa calayhi xasan dhagaxna waa lagu dul samaynayaa isagana dhagax quruuraxana waa lagu dul daadinayaa qabriga taaka korha loo qaado waa inta laga wariyey in qabriga nabigu ahaa calayhi salaatu wasalaam waana ciiddiisii marka lagu celiyo inta kor usoo kacaysaay waa intii ilka laga soo saaray ciiddii ilka laga soo saaray meydkiibaa joogo lagu celin maayo sideedabana waxaa la yidhahdaa haddii markaa xiraalaha la isku xiro weel waxa laga shubay haddii lagu celiyo aan qaadin waa godka ciidda laga qodo god hadaad ciid ka qodo ood ku celiso uu buuxsan ciiddii oo taalla qabriguna kaba sii darano ciiddii ilka laga soo saaray meyd baa la dhigay laguma celinin waa inta soo hartay tuulka noqonaysa wy ilaa taaka wixii ka badan sunadu khilaafsan yahay nabiguna alay slam ali ibn abi aalib xadiidkii uu ka warinaya wahiyaaj alasadi waa kii uu kulahaa makula dira fariintii nabigu ila diray iyo shaqo nabigu waagu joogay ii diri ha kuu diro wuxuu ihi soo wareego qabri kor tuuri haddaad aragto la sooti dhulka marka qubuurta kor in loo dheereeya lama ogola ilaa fi bilaadi alxarbi de meesha gaalada waxaa weeye qabriga markii meel dagaal oo bayjiidiy jiidiya jiida ah oo iriixiya aanku riixa ah waa qabriga in la qariyo oo la baabi'iyaa loo baahanya kaa ciidda in laga garta maaha waxaa laga baqayaa inti meesha laynaga riixo in gaaladii ay fagtaan meydkii muslimiinta oo qubuurti kartaan astaanta lagu garanaya laga baabiinaya saasay uga jeedaan maslaxadaasaa ku jirta wa tasdiixu afdal laba sifaa soo aroortay tasdiix iyo tasniim tasdiix iyo tasniimna waxaa looga jeedaa ciidda marka lasoo soo kor soo kacdo ma sidii kuruskii baan kala shub u samaynaa mise korka waan sinaa oo meel guro oo simano sida sadxigii guriga kore aan uga dhignaa labadaa keen samaynaa labadaba way soo arooreen labadabana waa banaan yihiin keebaa fadli badan tasbiixaa fadli badan korka in la simo oo meel gura-a ah loo yeelo oo usan sida kuruskii oo kala shumaya noqon maxay ku saleeyeen niman yihi nabiga caaisha radi allahu canha waxay noo furtay qabrigii nabiga iyo cumar iyo abubakar bay gurigii noo furtay saddex qabri oo ilaa taaka kor u taagan oo korkooduna uu siban yahay oo guro leeyahay baanu ku aragnay bay yidhahdeen taasaa fiican bay sidaa fuqahada shaafici leeyihin walaa yuzaadu calayhi fiihi lagu dari maayo ciiddiisii ciid aan ahayn lagu darana xadiidkii jaabir abu daawud iyo nasaa-i ay warinayeen ba ahayd nabigu qabriga in la nuuradeeyo waa diiday aw yuzaada calayhi ciid kale in dusha lagaga soo dirana waa la diiday tiisii tiisibaaba kasoo haraysee tu kale marka lagu soo daro buur dheer hasii noqdun bay keeni iyadana lama ogolo daliilkaasay leedahay wayrashu calayhi ilmaa biya lagu rushay wayudlac calayhi xasan dhagaxna wuu saare qururax dhagaxan in lagu garto haddii loo saarayaay dhibaato ma laha biyahana hadday boor iyo ciid iyo dabayl ama ay qaadaayo wax yeeshaa loogu waxaynayo iyadana dhib ma laha intaa wixii aan ahayn wax gaar u asaxay oo aada loo cuskada male leh yukrahu waxaa karaahiya bal yaxrum tajsiisun qabriga in la nuuradeeyo oo dhagax laga dhiso iyo shamintooyinkan haku lagu dhisayaay iyadu xaaraan weeye nabigaa reebay saacad sala allahu alah wasalam wa binaan in wax laga dhiso ama qubad laga dhiso ama masjid laga dhiso masjid iska iskabadaaye ama daashi iyo derse laga dhiso ama cariish laga dul dhiso waxaasoo dhan xaaraan wey wakaa shaaficiyadii qubuurtan masaajida laga wada taagay in la wada dumiyo maynan ahayn marka iyo qubuurtan qubada loo wada yeelay fi madhab shaafici xaaraan weye in la dumiyana waajib wey xaaraantinimadeedu weliba wax sahlan aho ninka la yidhah ibn xajar fi zawaaji an ikhtilaafi min ikhtilaafi kabair kabaairta waaweyn bu ku darayaan qubadaha qubuurta noo wada dhisan min alkabair bay shaaficiyadu ku darayaan duminteedana maalinkii awood loo helo in la dumiyo waajibkay ku darayaan marka wixii naga qabri lanaga dumiyey awsaan la baabiye iska dheh waagi aan ka hadlayay waa waxaan ku idhi raggiinan shaaficiye sheeganaya sanad baan idin siin munaadaraan diyaar idinku ahay carqimaada haddaa shaaficiye idinku ah annagaa shaaficiya qubuurta la duliyeyna sax wey waxaan dhisnaaya cagta la mariyey waa sidii madhabka shaaficiyadu qabay haddaa waxay isku haysaan isu imaanta laba sanaa soo wareegtaan umala ka badane weli waan sugayaa mar bay i yeelaan oo aakhirka daqiiqda udambeysay baa lakala dhuntay marka waxani waxna waa suufiya duuble iyo calanle baa qubadahan dhisay waxna waa culumadii fuqahadii iyo shaaficiyadii iyo axkaanleyda waagaan ahayn weligaya waa inkiri jirnay war waxaan ka daaya war waxaan xaaraan weeye de nin duub wato oo dadka xoolahoodi ku ku boobaya meesha oo meesha biil ka ag samaysanaya maa waxaa yaqaan dawladihiina qayb bay ka ahaayeen oo dadweynaha qaar kamida ah siyaasadda si u faragelin baa wadaadada iyo dadka qayb baa xagga la isaga jeedinayo xaggaa loo jeedinayay dawladdii soomaaliyana laba arrimood idinku fiirsada nin cabdilla xasanna taalaa loo dhisay aweysna qabri baa loo dhisay asalka taariikhda dadkii joogay baa jooga markii nin cabdilla xasan taala loo dhisay saalixiyu ahaa qaadiriyadii way xanaaqeen oo waxay yidhahdeen waa in aweysna taala loo dhiso dawladdu qabri bay u dhisay nimanka ba baaha ninkan nin u ahaayo sibay uxigsanayeen diinkama ahayn iyaga kanna dhinaca kale ay ku tuhmayeen dhinacii dadkii loo dilay ay la dagaalamayeen bay ku tuhmayeen marka isaga waxay yidhaahdeen awliye awliye aan ka dhigno u dhisnay ilaha agtooda awliye awliye waxba kama ahayn marka asalku qubuurtan la dhisayaay dawladuhuna siyaasad bay uga dan leeyihin niman dadna way ku ugaarsanayaan laakiin diin iyo nabigana xasan waa reebay fuqahadeeniina waa ka wa binaaun baan la ogolayn wa khaluuqun in la cuudiyo la carfiyo qubuurtii oo cuud loo shido oo cadar lagu daadaadiyo oo la bukuuriyo oo wuxuu doon laga dhigana iyana lama ogola meesha lama ogola wa maa wardi biyaha maa wardiga la yihaahdo waa wax biyahana u eg geedaha qaarkoodna ka yimaadee wa kitaabatun in wax lagu qorqoro intiiba inaga waa samaynaa sooma makaas haddana shaaficiya anuu kuleeyay wa mikhadatun barkin in loo dhigo ama meydkii qubuurtii barkimo la dhigo ama meydkii barkin loo dhigo yana lama ogola meesha meelka gaalada la waxaanki jiray ilaa hadda way sameeyan kuwan aan la joogno tay baa loo xidi suud baa loo soo xidi beydkii tay baa loo soo xidi tay xagge uwada xaggee ugu xaragoonaya qaar muraayado loo xiray baan arki marka meesha ciyaar ma taalle wa mikadatin barkin in loo dhigo lidana lama ogola wa madrabatun taxtahu madrabadu waa nooc xilliga isticmaali jirin oo gogolu sajaayid oo kaleeta meydka sajaayad in loo goglana markii qabriga la dhigayo sajaayad meydka in loo goglo iyana lama ogola waxaasoo dhani waa bail weeyaan sal iyo raadsoona lahayn meydkan kafankiisaa lagu xidhi qabrigiisaa la geyn dhinaciisaa dhulka loo dhigi waxaan kale sheekada ahiyo gabadhu hadday haween tahay dharkeed inta loo soo xidho dhagan loo soo xidho faraati loo soo xidho waxaa gaalada ay samaynayaan saa haddaan kusii jira berri muslimiin samaynaya arki doontaan oo faraati iyo meydka dhagadhagi iyo usoo xidhay aad arki doontaan ya mobil laba lagu dara miya hadda mobil dhaxata waa lagu dara isagoo maakar kasoo hadli doonaa ma aqaano halkaasaan ku dayana caaw allahu aclam caaw lamaan dhamayn doonaa baabuljanais insha allahu tacaala iyo wixii ku saabsan su-aalo iyo abwaabuljanais la xiriira subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilah anta astaqfirka atubu ilayk